bismillahi araxmaan araxiim alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala ashraf alambiyaai walmursaliin nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii koob iyo tobnaad ee ka mida ah min riyaad saalixiin waxaynu ku soo jiray baabu sabri dulqaadka ilaahay subxaanahu wa tacala loo dulqaato axkaamtiisa iyo cibaadaadka loo sabro maqaadiirta iyo masaa'ibta xagga alla ka imanaysa yaynu ku soo jiray wa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal rasuulka ilaahi wuxuu yidhi laysa ashadiidu ninka adagi ma aha ashadiid ay shujaac asaabir aw ilqawiy bisuracati midka lagdinta badanee dadka lagda ma shiddadu iyo awoodu iyo raganimadu iyo gobonimadu kuma timaado bisurca asurca waxaa weeye waa ruuxa dadka lagday alladii yasracu hayrahu kaiiran biquwatin ayaa la yidhaahdaa surcana wadaadda akhriyooo ra'da reebay ra'da in la reebo waa khata maxaa yeelay waa cagsiga asurca waa ruuxa taagta darina asagu inta badan la lagdo nina waa faacilkii wax la dahayay oo surca laya ka khudaca lumaza humaza way ku tima duxaka ruuxa in badan ka qosliya duxaka la yidhaahdaa dhagarta badan ee kaartooyinka badan khudaca la yidhaahdaa ninka xanta badan ama indhaha dadka ka xanta iyo afka maroojiyana humaza iyo lumaza la yidhahda idan surca waa wasinkaasi ku timaada ama haddaad eh, fa'dina godo cayntina reebto waa ruuxa asagu inta badan hawsha ay ku dhacda ee mafcuulka ah aلsurca aladii yusracu kaiiran waa madka asagu la lagday asagu dhacee canjoolkaiyo taagta daran wixii loo jeedana muxuu ahaa ninka murqaha weyne dadka lagdaa loo jeeda marka cagsi bay noqonaysaa hadii la reebo inama الshadiidu inama alqawiy ninka xoogga badan waxaa weeye ee sharci ahaan ammaanan waa aladii axadka yamliku hananaya nafsahu naftiisa cinda alghadabi markuu cadho ay jirto markay cadho jirto ninka naftiisa ka adag weeye muttafaqun calayhi xadiidka waa laysku waafaqay xadiidku sabab buu lahaa xadiidka sababkiisa wuxuu ku yimid fii bacdi alaxaadiid buu ku yimid min xadiidi anas buu ku yimid khaarija saxiix cinda albazaar fii musnadihi nabiga calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida ah wuxuu soo maray jamaaca min alansaar oo laga tamaysa jamaaca min alansaar daa'ifo ansaareed oo meel banaan inta iskugu yimaadeen la subaxayo la islagdahayo laga tamayo nabigu la kulmay markaasuu ihi maxaad meeshu ka haysaan waxay nabi allow rajulun ninbaa meesha jooga wax lagdi karaa uusan jirin ninka isku taagaaba dhulka dhigahaya nabigu wuxuu ma idiin sheegaa nin ka xoog badan oo ka fiican ninka asaga habay dheen waa ninuu nin la hadlay oo ka cadhaysiiyey kadibna asagoo cadhadiisa fulin kara sabray oo naftiisi xakameeyey oo qabtay ninkaasaa surca ah ee midkan aad sheegaysaanee murqaha weyn dadka dhulka dhigaya ninuu dhulka dhigaa la arkaya macno badan kuma sii jiro ninkaa wey nabig sal slam fahalaba shayطaanahu wa shayطaana saaxibihi ninkaasuu markaa ka adkaaday isaga shayطaankiisii iyo ninkiisa uu cadhooday maqduubu calaygaa shaydaankiisaba ka adkaa macnaha macno lamidoo sababkana xadiidkii cabdillah mascuud buu ku yimaadaa fii saxiixi muslim maa tacuduuna suracata fiikum markaa nabi allow ninkii in badan dadka lagda weeye alladii yasracu arijaal markaasuu nabigu macnahano kala sheegay idan marka in cadhada la xakameeyo oo la agaasimo diintu in badan bay ka hadasha waaladiina yajtanibuuna kabaa'ira alimi wاlfawaaxisha wإida maa hadibuu hum yakfiruun marka wاlkaadimiina اlhayda wاlcaafiina can الnaas marka waxaa weeye in qur-aanku aad buu u ammaanay ilaah iyo rasuulkiisuna waa ammaaneen cadhadu marka waa in aad loo xakameeyo maxaa yeele cadhadu waxay ka tirsan tahay arkaan اlkufri wixii lo odhan jiray arkaan اlkufri gaalnimadu arkaanteedu iyo tirarkeedu waa afar alkibru wاlxasadu wاlshahwaة wاlghadab afartaa wey waxyaabaha gaalnimada ay ku taagan tahay afartaa tiir bay ku taagan tahay marka hadday cadhadaadu badato rugn min arkaan baad gelaysaa waaga dambena inuu dhib badan kuu geysto ayaa laga yaabaa waa in la iska ilaaliyo muttafaqun caleyh idan macnahaasuu nabigu u jeedaa idan maxay noqotay macaanidii maxsuusada ahayd ayuu nabigu wuxuu ku miaaliyey macaani macquula ah idinku maxaad u taqaanaan suracada iyo ninka xooga badan ninka nin walbo qayrkii ama aan hayrkii dhulka dhigaan u naqaana maya camal min acmaal quluub weeye oo waa maxay waa inaad naftaada ka adag tahay cabdilmalik ibni cumar ibn cabdilcaiis ibni cumar ibn cabdilcasiis wiilkii yaraa ee qiimaha badnaa ayaa aabbihu khaliif ah wuxuu arkay maalin nin aad ogu cadhooday markaasuu yidhi aabbaadoo khaliifa madaxweyneo dhanba xukuma waa sidee nin racyadaada ka mida ah ugu caroonayso wuxuu ninku aad hawlaan munaasab ayn buu la yimid si xunna waa ila hadlay kan weeye kan weeye wuxuu dhi aabbow inaad noqoto khaliif salaf daba taagan oo ariiq fiican ku taagan oo noolaynaya ariiqadii iyo raadkii saxaabiya taabiciin iyo ahlullaahi haddana qaabkan isma keenaysabu oo maxaad iga rabto inaan cadhada qalisaan kaa rabay bui ood isxakamayso waa sax waan maqlayay ninku waa khaldan wiil aad u qiimo badan buu ahaa ninku si xun buu kuula hadlay aan ku qabanin muslim aan qabanin marka inaad dulqaadataan rabay buui wuxuu yidhi feedhahaada feedhaha caloosha inta leeg haddaan cadho yar ku qarin waayo maxay ii qarinaysaabuu wiilku calooshan feedhaha soma saablaydan dhan ee haanta ah ee wax doona lagu aabbihii aad buu la hadlay aad u jecel yahay buu ah wa can sulaymaan ibnu surad radi allahu tacaala canhu alkhusaaci saxaabi joola qiimo badan buu ahaa la dilay hijrada qaala wuxuu uhi kuntu jaalisan maca anabiy nabigaan la fadhiyey sala allahu calayh waalih wasalam wa rajulaani laba ninna yastabbaani ay caraatamayaan ay isaflagaadaynayaan ay caytamayaan laba nin baa caytamaya oo isafdhaafay wa axadumaa midkood qad ixmara wajhu wejigiisii baa guduutay cadho darteed wantafaqad waxaa afufantay oo kacday awdaajuhu xawlmaridyadiisii xididahan boocan waaweyn ruux markuu xanaaqo ama hadlayo afuufma ee buufsama kuwaasaa kacay shaydaan baa afuufahay fa qaala rasuulu llahi sal slm rsulka ilah wuxuu yidhi innii la aclamu anugu waxaan ogahay kelimatan weedh low qaala hadduu odhan lahaa ninkan aad u xanaaqsanee shayddaanku afuufay la dahaba canhu uu ka tegi yajid wuxuu helayo cadho iyo culays ah low qaala hadduu yidhaahda acuudu billaahi min ashayطaan اlrajiim allaha weyn baan magan galon cuskaday shaydaan dhibkii baanan ka magangalay alrajiim iyo almarjuumi la dheereeye ama la dhagaxyeeye dambaabuda lagaa daal dahaba canhu waxaa ka tegi yajid wuxuu dareemayo culays iyo cadho ah faqaaluu lah saxaabadii baa u sheegay nabiga fariintiisii u sheegay ninkii faqaaluu lah baa meesha ku jirta laakiin waxaanu ku marray fii abi daawuud qaa'ilku inuu mucaad ibnu jabal yahay mucaad ibnu jabal baan anoo nabiga la fadhiya ayay laba nin isku dhaceenoo saaf dhaafeen aad iskugu xanaaqeen markaasuu nabigu sidaa yidhi labada nin nabigu waa ka yar fogaayeen markaas intaan kacay baan u sheegan o hi waruur sidaa iyo sidaa iska narni oo shaydaan ku saarane faqaaluu lahu waxay ku yidhaahdeen ina الnabiya sal lay slam nabiga ilaahi qaala wuxuu yidhi tacawad biاllaahi min الshayطaan الrajiim tacawad biاllah ilaahay ka magangal min الشhayطaan الrajiim ay min shar الشhayطaan الrajiim ka magangal muttafaq calayh fi riwaayat الbukhaari faqaala aturaa bi ba'san am majnuun ana idhab maxamed ibnu jal saasuu ugu jawaabay ninkii nin kacsan buu ah wuxuuhi waxaad filaysaa inaan waalanahay wax dhiba ah inaan qabad u aragta oo la imaray ma inaan waalanahay baad moodaysaa oo miirkaygii wax gaadhay oraska tag buui xaabna xajar wuxuu yidhi wayakhluqu bihada arajul an yakuuna kaafiran aw munaafiqa ninkan qaabkan u jawaab yidhi waxaa buu inuu gaal yahay ama munaafiq yahay nin lay nabi maxamed baa sidaa ku yidhi oo shaydaanka iska naar buu ku yidhi oo yidhi maxaad inaan dhib qabo ama aan waal lahay tag ruux muslima kama soo fusho ee waa ninun dhaawacanoo shaarka islaamka ku gabanaya buu iskaga egyahay marka sidaa wey idan halka waxaa muuqanaysa cadhadu asalkeeduba shaydaan bay ka timaadaa isagaa afuufa isagaa ka dambeeya markay kugu timaadana in shayddaanka la yska naraa la doonaya saa darteed axaadii baa ku timid fi sunan iyo hayrkeedba ina alhadaba min ashayطaan cadhadu shaydaan bay ka ahaatay wاshayطaanu khuliqa min الnaar wainama tudfau annaaru biاlmaaءi faida hadiba axadukum falyatawada cadhadu shaydaan bay ka timaadaa shaydaanna dab iyo naar baa laga abuuray midkiin hadduu cadhoodo hawayse qaato biyaha isku qaboojiye maxaa yeelay dabka biya lagu qaboojiyaay dabka biya lagu xadiidka dacfi baa wadaadda ku sheegeen wadaadana waa taxsiiniyaan maxaa yeelay shayga fitnada had goorba ninka isdejiya ayaa ka badbaada fitanta waa soo maray inuu nabigu calayh salaatu wasalaam ninka jiifa ayaa ka khayr badan midka fadhiya fi lfitan midka fadhiyana wuxuu ka khayr badan yahay midka taagan midka taaganna wuxuu ka khayr badan yahay ka socda ka socdana wuxuu ka khayr badan yahay midka ordaya fi lfitan mar walbo fitnada marka aad ka fogaato kakale waad daantaa xadiidka ibni cabaas cinda axmedna midkiin hadduu cadhoodo ha fadhiisto qaabo badan buu nabigu sheegay oo loo xaliyo cadhada markay timaado nabigu waxaa laga wariyay inuu yidhi halaga weysaysto wa fii riwaaya oo xadiidka mucaawiya calaa kalaamin fiihi falyaqtasil inaad biyo isku shubto inaad weyse qaadato in aad aamusto oo warkii joojiso maxaa kale haddaad taagnayd inaad fadhiisato hadaad fadhiday inaad iskala bixiso intuba hadday suurogeli weydu meeshaba iskaga tag warkuyuu sii soconnidhi markaad aragta hawshin ay tagtaagan tahay hawshin ay soconaynin adoo fadhiistay lagaa dayn waayo waad seexisay weli warkuu sii wadaa haddee gacanqaad baa xigey maxaad samayn waad iskaga tagaysaa qaababkaasuu nabigu alayh isalaat wasalaam waxalliya hawsha ayada ah anuu marka waa maxay sabirkiibuu nabigu daba taagan yahay oo nawowi axaadiiii keenaya ninkan markuu calo naftiisa xakameeya waa maxay wuxuu nabigu waa inama shadiid aladii yamlaku nafsahu cinda alhadab hawshii baa timid waa isxakamayn weydayba shaydaankii baa kaa farxashay waa isla kacday idan shayddaanka iska naar asbaabtii aad ku badbaadi lahaydna la imow ayuu nabigu markaa ku dardaarmaya waa sabriga haddee sabrigu markuu adab yimaado waa xilligu lagu baahi badan yahay markaad cadhaysan tahay xilli aad oga baahi badanta inaad naftaada xanibto ood adkaysato ood isceliso ood isceliso maxaa goor cadhada aan qorshaysnayn en diin ku salaysnayn haddaad fuliso waad ka qoomeen marka hadhow miirsato maxaad ii qaban weydee ilmahaada yaradu xanaaqtay baad yaad nafta ka goy oo sidii bahalkii oogu cadhan hadhow baadi qaban weydee haddii waa in kula hadale maxaan kugu samayn lahay erey baad ku dhihi ruuxaan aan kaa mudnayn waalid walaal ahal saaxiib ruux muslima hadhow baad dii raalli ahow sabeen baan wadaa xaali xumayn xaali xumayn maxaa kuu geystay marka horeba hee maa iscelisid waxbaa way kaa degi lahayd oo shaydaanka iska naarti marka can mucaad ibni anas aljuhani radi allahu tacaala canhu ana nebi sal l slam qaal man kadama haydan ruuxii cadho qariya abira man kadama haydan ninka cadho qariya wahuwa qaadiru isagoo awooda calaa an yunfidahu inuu fuliyo wuxuu doonayay wuxuu u cadhooday ama ka cadhooday inuu fuliyo oo uu qabtay illa cadhadu waa un la saddex qaybood inaad u cadhooto ruux ka hooseeyo oo awood ahaan iyo tabar ahaanba kaa hooseeya oo kaa liita inaad u cadhooto ruux kaa sarreeyo oo boqoroo waxba aadan ka qaban karinoo kaa awood badan inaad u cadhoota hayrkaa oo aqran aad tihiin idan cadhada gormaad fulin kartaa laban baad ku fulin kartaa marka ninkii kaa hooseeyey ama kugu faca ahaa haddaad awood badan u cadhooto adunbaa canufta hallaq adunbaa dhimani waad ismiran kadibna gaas baa kugu kici ama baa kugu dhacaayo inaad fahanteen bay ila ta waxba qaadi karti saa darteed dhan wadaadan cilmu nafsiga ka hadla ama ka hadla amraad اlajsaam ka hadle wadaaddi waxay dhaheen ruuxa u cadhooda nin ka awood badan oo waxba ka qaban karin hadduu casi yahay ma guduuto cadhadiisu jidhkiisu ma guduudanayo jaaluu noqonaya yelow buu noqonaya leanna cadhida aad soo saar lahayd baa dib iskugu celinaysa calooshaadaay ku noqonaysa marka qaras baad ka qaadaysa qaras iyo malaria kugu kici jaalaad noqon guduudba noqon mayse markaad guduudanayso waxaa wey marka aad ruux kaa hooseeya ama kula siman aad u cadhaysantood aad ka argoosan kartood u gacan qaadi karto markaasuu dhiiggu aad u kacayaaoo faxfaxaaya oo markaasaad guudanaysa oo shaydaanna sifican kugu afuufahaya marka way kala duwan tahay idan nabigu waa qayda man kadama ruuxii asturo qariyoo qabira hayadan cadho qabatay wahuwa qaadirun asagoo awooda calaa an yunfidahu inuu fuliyo dacaahu allahu subxaanahu wa tacaala ilaahay baa oga yeedha maalinka qiyaamo calaa ru'uusi alkhalaa'iqi uunka madaxooda dadkii oo dhooban oo bankigan la taagan yahay oo xilliga ruuxii mundaan gooni ah la karaameeya yaa rabbi u yeedhaya yowma alqiyaamati maalinka aakhira xataa yukhayara ilaa uu dooransiiyo min alxuuri xowrliciinta maa shaaa wuxuu doono rawaahu abu daawuud watirmidi baa wariyey wa qaala tirmidi xadiiun xasanun ayuu tirmidi yidhaahdaa xadiiun xasanun hariib buu ku daray wuxuuna sidaa u yidhi wadaad leeya sahl ibnu oo wadaadkan saxaabiga uu dhalay mucaad ibnu anas aljuhani uu dhalay oo dacfiga ku jira sanadka ku jira marka tirmidi saasuu u leeyahay xasanun hariib sakata calayhi abu daawuud abu daawud baa xadiidka soo saaray kuna aamusay baabkii u horreeyey uu guntayna wuu ku bilaabay baabu man katama khaydan buu tarjamaystay xadiidkanuu ku bilaabay abu daawuud idan agtiisa waa kasaalix waa xadiid xasana calaa qaacidati abu daawuud fi sunan eed garanayseen tirmidina waa xukumay sidaa ay sheegeen baana sax ah ninka waa nin saduuqa xasan اxadii sahl ibn mucaad ibn anas aljuhani waa saduuq xasan اxadii ila fii riwaayati zabaan canhu ninkii zabaan ibnu faaid la odhan jiray riwaayaadkuu ka qaata sahl unbaa dacfi ku jira ama haddii wadaad kale uu ka wariyo sida xadiidkan oo kale waa xadiid xasana siduu tirmidi maray baana sax ah an abi hurata radi allah idan maxaa ku jira meeshaan waxaa ku jira de waa gobonnimo nimaad ka aargoosan karto oo kaa hooseeya ood eh, wuxuu kuu geystay aad ku ciqaabi karto haddaad ilahay dartii oga tagto waxaa lagaaga yeedhayaa ummadoo dhabanba hebel hebel soo bax kadibna waa lagu maamuusi waa lagu karaamayn waa lagu sharfi bila sarafeed adduunyaha sakaraadka hadday nobel baraysku siiyaan ama xoogow intay wadaad maan lagaaga yeedho shaada lagu dhiibo ama xoogow lagu xuso hebel hebel waa nin intaa intaa qabtay waad kala badani maalinka qaraanka waa lagaa qaaday shahas shubi wax walba waa kaa diyaar inta berri laga gaadhahayo aadamaha xooguu ku sharfay oo ku magaca dhabay ayaa wax weyn kula ah rabbulcaalamiin oo uunkiisoo dhan hortooda kaa maamuusay maxaad moodaa kadibna lagu yidhi gabdhaha xowrlacinta intaa doonta ka qaado xadiika lafdi baa riwaaya kale la socoto oo abu daawud ku daray oo uu leey waxaa kaloo la mid ah ninkii asagoo dhar qurquruxsan xidhan kara ilaaha darteed oga taga maalinka qiyaamo bilad sharafyo dhareed baa loo xidhaa dharkan qaaligee la xidha aduu iibsan karaad kan caadigae xerta iyo qolyahan allow sahalku qaataan in xaggana wasakhaysnayn iska qaado tawaaducan lilaah ilah baa ku karaamaynaya xulaljanna laguu idhahaya ninkii gabadhtiisa ama walaashii dar ilaahay wadaad ogu meheriyaa xadiidka waxaa la socda maalinka qiyaamo taaj boqoreed baa loo xidhayaa tii la soo saara maxaa yeele gabadh buu hebel u siiyey ilaahay dartii soo waddan kale aan ka lahayn taaj boqoreed dharkii laftirkiisa aad oga tagtay tawaaducan waa aakhra lagugu maamusi dhar gooni dadku qabin baa lagu xidhaaya hadda goor baa yidhi axad wax la amaahsado ama la abaalsado ilaahay ka wanaagsan hee ma jiro wax walbood geysato abaalkeedii ka badan baad aakhara leedahay idan ajirkan intaa leeg wuxuu ku xidhan yahay waa nimaad ka aargoosan karto cadhada aad ku fulin karto hadday noqduu noqdo sabir taagwaa ood madaxweynaha dalka isku maagto ood keligaa aad la dhidida cadho waxba sheegi mayso waa in aad fulin karta ajirkan bilaash lagu heli maayo wa can abi hurata radi allahu tacaala can ana rajulan baa qaala lilnabiy nabiga wuxuu ku yidhi ninkaas inuu jaariya ibnu qudaama saxaabi la yidhahdayaa loo badan yahay riwaaya cinda axmed wabaraani ibnu xibbaan baana tilmaantay wadaadaha qaarkoodna waxay leeyiin ninkaani waxaa weye wadaad la sufyaan bni cabdilaahi athaqafi weeye nimanna waxay waa abudarda weeye maxaa yeele saddexdaa saxaabe nebiga su-aasha way weydiiyeen jaariir ibnu qudaama wuu weydiiyey sufyaan bni cabdilaahi athaqafina waa weydiiyey subanaha su-aashan waxaa kaloo weydiiyey saxaabiga abudarda cuwaymirna waa weydiiyey saxaabi kaloo asagu eh, aan magaciisa lagu rajul aakhar min asaxaaba liasnahu nabiga waa weydiiyey ana rajulan ba ama jaari ibnu qudaama ha noqdo ama abudarda ha noqdo ama saxaabi kale ha noqdee linabiy nabigu wuxuu ku yidhi qaala linabiy awsi nabi allow ii dardaaran qaala suban wuxuu yidhi laa taqdab ha cadhoonin laa taqdab ha cadhoonin culimmadu waxay ku ijmaaceen cadhadan layska reebayo waa alghadab addunyawi waa cadhada howl addunya ku saabsan ruux haddaad ugu cadhoota arin diimeed iyo xumaan uu samaynayo iyo wax sharcigeenna meel kaga dhaca waa laga ajirsiinayaa ninkan cadhadaa lahaynna waa dayuus waa damiir laawe bal waxaa laga yaabaa muslim ba noqonin inaadan muslimba noqonin ba laga yaaba leanna shayga xumaha ah waa inaad dhibsato ood kohsato qalbiya markii nabiga lagu xadgudbo oo diinteenna lagu xadgudbo oo kitaabka la caayo oo muslimiinta lagu xadgudbo waa in dambiirkaad u dhaqaaqo haddii nuxur iimaaneed kugu jira weeye haddii kale de waxaad sheegaan baaba iska beena laa taqdab annahyu can اlghadab inama huwa khaasun cinda ahli اlcilmi biاlijmaaci biاlghadabi addunyawi ladiini laa taqdab ha cadhoonin xoogu waxaan dha laguu diiday meel la rabay in rabta in lagaa magacaabo lagaa magacaabi waayey hawlahaasi ha u cadhoonna wey warkii somalia waxay dhh ninkii ninka haddii lagu sheego isashee maxay dhah isasheel ah, haddii lagu sheego isasheel haddii lagu sheegi waayana isasheeg bay dhaheen warkoodoo dhan hawshaas kaga dhisa haddii lagu siiyo magacaada iyo taytalkaada lagusyo lagu ammaano xoogow dibbaa walaysar bahdel war sidaa ma ihiye nasalullah asalaama walcaafiya allahna asturo xoogow dib balka daaya laakiin baryan waxaad timid waxbaad ka tagtay wax ku dar ah, weli magacay waxbaa dhiman soomaalida hore saasay dhihi jireen meesha lagugu ammaano maxay rabaan inaad xoogow isbahdisho ood hoos isu dhigto waa gobonnimo laakiin hadda waxay maraysa war waxaad ka tagtay magacay qaybaha dhiman kanaan ahay oo kanaan ahay kanaan soo qabtay sug mikrofoonka ii dhiib waxbuu iloobay wadaadka mudiicee muqadimkaa buuf warka xagee inooga yimid ma xusataan meeshu inooga yimid carabna ugama imanin reer galbeed faranji buu inooga yimid faranji faranji kuwana dhex joogtaan cudurkaasay qabaan haddaad tiraada ad quxursan tahay axsantiiba inagu waad quruxsan ninku yidhahdo waan xishoon jiray afkaan duubi jiray waan sii jeedsan jiray ama meeshaa baan ka carari jiray soo sidaa maaha haweenkooda haddaad tiraado waad quruxsanta maxay ku leeyihiin asanta saanay ku isku dhaqan <laughs> ma isku dhaqan ma nihin waxaa la dameero farda la mareeto bay ismoodaa ummadaha idinku dhaqanka ahayn idinku diintahay markaad dhex booddaan ood gashaan idinkoon isgaranaynin yuu dhaqankoodii idin soo gelaya waad soo qaadaysaan cudurro meelaad ka qaaddaan aad garan weydaanba waaga dambe waxay dhaqan isu beddelaya intiinnan hadda fadhida dhallinyarada u badan iyo duqaydii isku dhaqan ma aha aabbaha wuxuu ka xushoon jiray inaad ka xushoonin baa laga yaabaa aabbahana awaa wuxuu ka sarriigan jiray inuusan ka sarriiganin yaa laga yaaba kuwa innagu markaan dhali doonno kuway sii dhali doonaan ka warrama ummaddaa maba isku midba mani soomaaliba ummaddaa ma aha waa kale aqwaam kale waa aqwaam kale laa taqdam ha faraddada wuu celceliyey saa'ilkii ay su'aal miraaran dhowr goor buu celiyey nabi allow awsini yaa rasuulallah awsini saxaabiga eh, qudaama jaariya ibnu qudaama subayr bni cabdillaah athaqafi aw abu darda saddexdaa saxaabi aad loo sheegaa midkood weeye faraddada wuxuu celceliyey oo naqayoo rakaadiyey saxaabigii assu'aala ay awsini awsini mirana dhowr jeer dhowr jeer riwaaya kale xadiiku leeyahy faqaala laa taqdab alaa marka miraaran taasay kuu fasayn laga wado saddex goor laga wado maxaa lee suban dhaqan wuxuu u lahaa hadalka saddex jeer buu celin jiray farriinta uu gudbinayo saddex goor buu ku celin jiray saddex jeer shayga hadduu ka hadlana mar afraad in lagu celiya nabigu waa ka cadhoon jiray ma ogolayn maa laka laa tafqah iyo maxaa kugu dhacay wuu canaanan jiray haddii ruux hadalka saddex goor loogu celiyey muxuu jeedaa waa warbadni haddee warbadni weeye ama fahmdara haysa nabiguna hadal faahfaahsan oo kala dhigdhigan oo xubna ayuu ku hadli jiray saddex joorna waa kugu celiyey aclamu nnaasi buuna wa afsaxuhum wa ansaxuhum lilkhalqi buu ahaa duruqu bayaan اlcilmi axadka aadama ugu yaqaanana waa ah maxaa marka idan waa hadal saddex wix ka bato waa lugooyo qaala nabig wuxuu uhi markuu dhowr goor codsada wadaadkii laa taqdab halkaa nabigu ku dhaafi maayo ha cadhoonin rawaahu albukhaari bukhaari baa xadiidka wariya idan nahyiga asagaa nahyiga asagaa wuxuu khuseeya baynu nidhi cadhada cadhada dunyawiga ah ee dheef iyo xandha adduunya ku saabsan arrinka diiniyeed in laga cadhoodo la dhibsado waa aslu min usuul اddiin weeye taa markayaan lagu khaldamin saxaabadii nabiga hawshan weydiistay afarta ahayd ee la sheegay saddex magacood aan idiin sheegay saxaabi aan magaciisa la magacaabin afartaa mid ka mida oo weliba saxaabiga aan magaciisa la sheegina yaa wuxuu yidhi fafakartu fima qaala الnabiyu facalimtu ana alghadba yajmacu الshara kullahu hawshuu nabigu igu celceliye laa taqdab uu ii dhaafi waay baan dib u dhuuxay ka fikiray markaas waxaan ogaaday buu idhi shar oo dhanba wuxuu ka yimaadaa cadho shar oo dhanba cadho ka yimaada nabigu waa xakiim jawaamica alkelim baa la siiyey idan erey koobanoo macno ballaaran buu ku siinaya meesha marka waxaa ku jira waxaa ku jira wadaadkii loodhan jira cafan cabdullahi bin maarak baa la weydiiy ma huwa xusnu khuluq dabeeca wanaag muxuu yahay baa dabeeca wanaag maxay tahay wuxuu waa tarku lqadab nafsi intuu nabiga ku jawaabiga kuu sheegay waa cadhoo la iska daayo iyo ragubiyada iyo dhaqan xumado faraha laga qaado qaacida fi lusuul baa ku jirta xadiidkan oo culimmadu ka saaraan oo ay fahan u baahan waxaad ogtihiin cadhadu cadhadu weeye waa hariiza waa abiica min abaaci اlbashar waa shay ilaahay nagu abuuro oo nagu duuban oo noloshanna ka mida shayga noocaasana wuxuu ku yimaadaa khiyaar la'aan buu imanayaa adoon dooranin inaad cadhootaad cadhoonaysa maxaa ila waxaad maqashay wax laga cadhoodo sababkii cadhada keenaya hadii la helo ama wixii aadama dabiica ahaan iyo caadaan uu ka cadhoon jiray haduu ku qabsado waad cadhoonaysaa shay marka adugu aadan khiyaar ku lahayn oodan ka tegi karin ama aadan la iman karin cadho layskama keeno lagamana tegi karo cadho waxaa weeye waa min abaa'ic اlbashar waa hariiza wuxuu ilahay nugu abuuray weeye haddii lagu yidhaha matalan ka war hagaajoonnina ma dhici kartaa hagaajoonnin baa lagu yidhi hagaajoonnin oonna yuusan ku qabanin oon iyo gaajo waa wax markii la hela sababkoodii waxa malaynin baa lagu yidhi malaha la imanin naftaad ma ka celin kartaa meesha hadduu wax qajabqajab ka dha ama bug ay ka yeedho xun baad malaynaysaa nin walba meel buu ku dhufanaya idan shayga aadamuhu uusa khiyaar ku lahayn ka tegiisa la imaashihiisa shareecadu amarna kama fuliso nahyina kama keento saa darteed waxaa la yidhaha alqaacida fi اlusuul mata warada الtakliifu bishayin hayri muktasabin tacayana sarfuhu lisababihi aw liamaratihi maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa haddii shareecadu ayna amarto shay inagu aanna khiyaar ku lahayn ama ay naga reebtay shayn aan khiyaarkeenna ku xidhnayn waxaa loo jeedaa shayga asbaabtiisii la imaada ama shaygaa waxyaabihii keenayay ka fogaada inaad fahanteen bay la tahay ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuuna yidhi markii xadka laga hadlayay xaddu azina wlaa taakudkum bihima ra'fatun fii diin illaah ruuxii la karbaashayey ama la jeeldayey ama xadurajmi laga oofay dhagaxa lagu dilahayey waalahubaa aadamuhu waa danqanaya xadka ilaahay ruuxa maka lagu oofinayo ha nixina ha xanuunsanina ha u beer laxabina ha deexanina ma lagu dhihi karaa lanna waaba shay laguu hubo weeye wax kugu abuuro inaad danqato naxdo cabsato naxariisato waa shay ilaahay kugu abuuro aadan khiyaar lahayn diidadeeda iyo laimaansheeda midnaba maxaa laga wadaa marka mataa warada الtakliifu bishayin hayri muktasabin tacayana sarfuhu ima lisababihi aw liamaratihi idan aayaddan waa liamaratihi waa maxay naxariista iyo danqashada idan qabanaysa ee ilaaha idinku abuuray yaysan keenin xadkii ilaha inaad oofin weydaan ama aad ka tagtaan baa laga wadaa ijtanibuu kaiira min adanni baa layidhi wax badanoo malaha kamida ka fogaada maluhu haddii sababkii meesha yimaado waa ku soo weeraray khiyaarna ma lihin khiyaarna adoo iska fadhiya yaa laba ajaaniba meeshan wada galay shanqar baad dareentay galmo aad moodayso inay kala zinaysanayaan waad malaynaysaa waa hubtaa mid hubtaa mise waa male waa malayn malaha ma iska difaaci kartaa war laba ardaal baa meeshan galoo waxaan u malayn inay edabdaro wadaan baad dhihi ma tahay mise maa malaha iskama celin karta shaygaa malaha hadduu yimaada sababkiisa uu ku soo weeraraya qalbigaadibuu daf leeyahay shaaricu marku muxuu inaga reebayaa malaha yaan la dhaqan gelinin saa darteed xadii dacfi ku jiro waadana taxsiiniyeen idaa danantum falaa tuxaqiquu wixii aad maraysay run ha ka dhigin hadhihin hebel waa zaani maxaa yeelay hadaaibuu islaan meesha la sii gelaya ma bayinaad haysaa waa in bayinaad sharciga la helo afar makhraati ah ictiraaf midna ma haysid malahaadu adugun cuqdad ha kugu noqdo qalbigeeda ha ku jiro laakiin markuu dibnahaada laakiin malaha weerarkiisu waxaad ad u celin karta maaha ittaqu llah xaqa tuqaatii walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimiin baa la ma awoodnaa inaan islaamnimo ku dhimanno oon issinna hawsha ayadaa axad jira ilaahay ka cabsada cabsi dhab ah midkiinna yuusan asagoon muslim ahayn maadaa islaamnimo isku dili kara mise waa hibe rabbaaniya subxaanahu wa tacaala wuxuu alla bixiyo wey maxaa loo jeedaa cinda ahli ilcilm tacayana sarfu lisababihi asbaabtii keeni lahayd xusnu lkhaatima khaatimo wanaagsan la imaada wey wixii ka qayb qadan lahaa inaad iimaan ku dhimataan la imaada wاlbidaayatu tadullu cala الnihaaya dabaalxumada hiriqu ka bilaabay dheen soomaaliya dad wadaadkii remiigaaye oday la xabaalay buu soo dul istaago wadaad ummadda waaninayo leeyahay ninkii galab khamiisaad go'a oo habeen jamcaha godka u hoyda cadaabalqabri lama ma arko waa saan maaganahay buui isaga awooda waxaan maaganaya inaan galab khamiisaad naf baxo habeen jamcaana la exabaalo oon ka badbaado cadaabalqabr waan saan maaganahay buui wadaadkan waa saan maaganahay labay noqon kartaa waxaan maagan inaan la imaado asbaabta ka qayb qaadan lahayd hmm, inaan xilligaasoo kala baxo iyo maxay kaloo noqon kartaa cantara baqasheed bilaash iyo haddaan laga fiirsanin naftada ilaahay baa meesha ku bixina la garanay idan nahyigan saa u ogaada muxuu nabigu marka ka wadaa macnaba labadii macnaba way kugu jiraan ka fogaada waxyaabaha keenaya cadhada hadday dhacdana ha fulina xadiidku labadii macno buu kuu keenaya laa taqdab mata warada الtakliifu bishayin hayri muktasabin tacayana sarfuhu lisababihi aw liamarati nahyigan waxaad ku xambaari lisababihi macan waliamarati macan war muslimiinay ka fogaada waxyaabaha cadhada keena maxaa ka mid a ah? muranka badan muranku muxuu keenaa in laysu cadhoodo in laysku dhacuu keenaa asbaabta keenta cadhada ka fogaada hadday timaadana naftiinna xakameeyo oo cadhada yaan la dhaqan gelinin waa laga qoomayn doonaaye sidaa darteed wuxuu odhan jiray wadaadka la odhan jiray xasan albasri arbacun man kuna fiihi casamahu اllahu min الشhayطaan afar calaama ninkii laga helo ilaahay baa shayطaanka ka ilaaliyo ka dhowra man malaka nafsahu cinda الraغbati wاlrahbati wاlshahwati wاlغadab buu dhihi jiray ninkii naftiisa hanta markuu cadhoodo oo naftiisa hanta markii xoogohun guri gala cinda araqba xoogohun guri baa galay waxa la doonaya waxaad jeceshaa yimid waxaad jecesha waxaad isku dayaysaa inaad wadiiqo walba u iyo waddo walbood ku heli karta shayga asagaad jeceshahay waxaana dhici karta shaygu inuu yahay xaaraan bay yahay waddada inay xaaraan baa tahay cinda arahabati waad cabsatay cabsi markay timaado waxaad isku dayi inaad marto waddo walbood kaga fogaan karto waxaad ka cabsanaysay wadooyinka aad marayso waxaa laga yaabaa inay xaaraan yihiin xaqi baad dafiri u badbaaddo saan dhib lagugu geysanin diintii baad la dagaalami dadaan mudnay in la caayaad caayi shayaadiini ardaal baad ammaani kulli waxaad leedahay aad badbaadid man malaka nafsahu cinda alghadabi wa cinda alragbati wa cinda alrahba iyo wa cinda ashahwa shahwat lbatni walfarj hawlo jidiin baa iyadn hawlahunguri waa la aafoobaya dumar iyo haweenay hawlahaasaa yimid waa la aafoobaya afartaa xaal ninkii naftiisa hanta buu idhi casamahu اllahu min الشhayطaan arkaan اlkufri waa idiin sheega arbacun alkibru wاlxasadu wاlghadabu wاshahwa afartaasa arkaan اlkufri cadhada nabigu ummadda uu ka reebayo waxaa laga yaabaa haddaadan sida nabiga uu kuu sheegay aadan yeelin marka dambe inaad gaalnimo ay ku geyso qise aad u xanuun badan marka culammadu sheegaan fi kutub الtaarikh bacd shuraax xadiina markay xadiikan sharxayaan ay tilmaameen sida arbiciinka aynu ku soo marray ninkii aynu soo marray habeen dhoweyd ee saxaabigii kacab bin maalik alansaari u yeedhi jiray waraada u soo diri jiray ee boqorkii ree hasaan ree khasaane jabala ibnulham ibnulayham alhasaani waa inaga soo marra wuxuu ahaa boqorradii u dambeeyeyba waa aakhiru melikin min muluki alkhasaasina nimanka la odhan jiray buu ahaa nasaarada carbeed ee shaam iyo ciraaq inta u dhaxaysa degi jiray ee carabtii caadiga wataniyiinta ahayd iyo nasaaradii reer faranji u dhexeeyey buu boqor u ahaa boqoraa badan bayna soo mareen ninka u dambeeye buu ahaa qoysay ilma adeer oo isku awow buu yuu ka dhasho jiray ree jafna waa niman dhalad ah oo ansaar isxiga filjaahiliya xilligay ansaariya isku dhaceen yuhuud dagaalameen yuhuuddu niman badan bay ahayn oo ciidamo soo urursan hub la yimaadeen oo reer ruum kaalmaysteen oo ansaar khatar la geliyey bay u habarwacdeen wuu usoo hiiliya isagoo nasraani ah lawanne carbeedoo oo qaxtaani oo weliba ay nimankooda dhasheen yuhuud buu marka lug ka gooyey boqorro badan buu ka laayey ogaasuu ka laayey culumbuu ka laayey kadib buu laabtay wixii intaa ka dambeeyey ansaar baa gumaysan jirtay alyahuud ilaa uu ilaahay subxaanahu wa tacala nabi maxamed soo saaray boqorkaa asagaa ee jabal ibnu aham la yidhaahdo khilaafadii sayyidina cumar buu islaamay dowladdii nasaaro dhan wuu ka soo tegay wuu dumiyey wuu soo islaamay madiinuu yimid amin barqina isagoo waxa dahaba iyo bilada iyo haybada iyo canshiah iyo qurux iyo milka ka muqda la yaabibuu an boqoloo faris iyo istaafkiisi la yimid oo caraba oo ree alijafna oo nasaaraha oo soo islaamay maalinka iyada yowmu mashhuud buu ahaa reer madiinoo dhan baa ku farxay waddooyinkaa loo saftay waa la soo dhoweeyey cumar baa ugu farxay madiinuu iska jiro wey meel xaafado gooni uu daba isga reer dhan weyo socdo haddii meel qaadda aan jirinba isla sanadkii buu xajiyey asagoo dawaafahaya iyo inuu mino markaa socday ma xusuustee ayaa wadaad reemiyu reer bani fasaare ah ayaa maradii kaga istaagay uu qabay ixraamka guyii kore iyo kii hoose u xidhay kii hoosuu kaga istaagay haddee meeshii ixraamkii waad garanaysaan sarwaaliyo kastuun ma jirto laba go oo laba qayd baa la qabaa haddii lagaaga istaago ay furantana cawradaad noqonaysa ninkuna boqor buu ahaa kaabir can kaabir boqornimada ka dhaxalay aad buu u cadhooday dharbaaxuu marka ku dhuftay ninkii marada kaga istaagay sankuu jebiyey lafta sankuuba jebiyey ninkii marada ku joogsada sanka la jebsho ooy hayaa sayidina cumar alkhaliifat alcadl amiir اlmuminiin buu u dacwooday wuxuu ninkaasaa ii dila saasuu ii dhibkaasuu ii geystay asagayba u yeedhay wuxuu uhi jabalow ninkanaa kaa soo dacdo sheegay maxaa ka jira wuxuu uhi yaa way jirtaa ma qirata haa haddaad qiratay ama ninka raalle gare oo iska sasab intaad xagga oola faqdo xoogow dhiibtayaa iskala hadashayaa inaad yarow raalli aw dhahda madaxa ka dhugma la soo heshii aysan ka ahayn soo fadhiisankaan ku jabsanaynaaye sayidina cumar warkiisa waa taqaanaad inaad la soo heshiisa ninkan aad dishay wljuruuxu qisaas wey wljuruuxa qisaas idan inaad qisaasto kitaabullahi alqisaas inaad qisaasta ogolaato iyo inaad ka hor la soo heshiiso oo lagu cafiyo wax u ma jiro ninkii reer bani fasaaro intuusa gaadheen buuba xanaaqo wuxuu yidhi see laygu qisaasaya baan ahay ninkana waa racyad ana malikun wa huwa min asuuqa buui dadkan raciyadda shacabka iyo boqoradu see loo simhayaa buui waxaan rajaynayay buui cumarow markaan islaamo inaan ka sharaf badnaan doono intaanan islaamka ahayn kuntu araju an akuuna acaza fi اlislaami min aljahiliya buui war anoo oo nasraani ah ayaan sanka ku socday oo casiiz ahaa markaan soo islaaman waxaan islahaa buui waxbaa kuugu darmi oo xidigay baa mada xerowgan reer fasaarsanka lii jabinaya hawshaa ima qabato wuxuu warkaa iska joojiye ama ninka la soo heshii ama sankaan ku jabsanayna wuxuu hadday sidaa tahay waabaan diintaydii baan ku noqon buui waan ka noqonaya islaamnimada idan atanasar buui haddaad nasraanooda iga fiicano wuxuu ihi sayidina cumar ku goynaya sayidina cumar warka maxay dee waa xugum ilaahay war ninka la soo heshii aysan ka ahayn qisaasta ogolow waa nin wuxuu idhi waa sax ama casiis noqo ama shariif noqo diinta iyadu dadku waa siman yihiin wa inamaa yatafadaluna bilcaaqibati waalcaafiya xidhibta dambe iyo ma'aalka lagu kala fadli badan yahay iyo nin walba la yimaadee khayrah ama xuquuqda waad ku siman tihiin ninka ama iska cafi ka dalbo ama sankaa lagu jabiya soo fadhiiso waan gaaloobi ah kaba daranoo wuxuu waaba ku dilahaya waama xaddu ridda lagaa oofin yani waa kasii daran tahaa de qisaas sanjiriin buu ka cararayay maxaa imanaysa seef baa imanaysa wuxuu idhi sayidina cumarow ilaa berri ballanha la isiiyo ilaa berri baan soo fikiraya lakaad ora soo fikir buuhi iska tag berri ama ninka waa soo cafiyey baad ila iman ama sankaan ku jabsanaynaa wax u dhexeeya ma jiro dhurbaaxo tii oo kale la eg habeenkiibu reerkiisoo dhanba urursadayba reer bani jafnoo dhanba urursaday intii raacdoo dhan wuu la tegay wuu ridoobay wuxuu ka dhacay meesha turkiya ay degan tahay magaalo ah, ka sokaysta qustantiiniyuba tegayba usbuuc gudihiiba ku tagay halkaasuu u ridoobay muxuu ka xanaaqay ninka asaga cadhaa halkaa ridada gaalnimada maxaa ku riday cadho iyo kibir anoo boqora see xerow laygu qisaaso sankayga loo taaban karaa buu taagan yahay war ninkaana damarada markuu kaaga joogsaday muusa arkayn waa la dawaafaya waa la socdaan meesha ciidhigeed waad aragteen intaasoo khadabaa dhici idan ama qisaasta ogol ama cafis dalbo uu ridoobay sayidina cumar khilaafadii intayn dhammaanin boqorkii reer ruum ee fadhiyey qustantiiniya fadhiyey iyo cumar baa hadal dhex cumar markuu ciraaqi hawlada dhammeeyey inuu ayagu ku duuloo meel saaruu rabay sulxi baa dhex maray heshiis in la isbadbaadiyo intii muddo ah nin buu diray marka ansaari ah oo jabalana yaqaanay dal aqoon ahaabuu sayidina cumar diray wafdihaan buu ugu diray hiriqla oo qustantiiniya fadhiya kutubu taarikh siday sheegayaan saxaabiga wuxuu leeyahay ninkii ridoobo waxaan arkay buu hiraqle markuu la kulmay oo hawshii u dhammeeyey oo la marto sore wuxuu yidhi intaadan noqonin jawaabta cumarna aanan kuu dhiibin ninkii in adeerkaa idinka soo qaxootigalay maad martidoos aragtaa waa kaartoole kan boqorka shaydaanka ee reer room wuxuu rabaa bal inuu saxaabiga indhasarracaad ku sameeyo oo ninkii sidii loo maamusay boqortooyadiisii idinkuna sankaa inaad jirseen baad rabteen anna saan u maamusay arku ka wada in lagu seexiyaa la rabaa guri baa laygu ballamiyey guri weynoo qasri ah oo waxa faras taagan waxa jaariya taagan wax ciidan taagan waxa uun helmed meesha yaan u galayba nin aanan isbedelayba nin dhallinyaroah oo garh oo garhmadow oo quruxsan baa iga soo tagay oona qan waban garan waayey show garhkaaba wuxuu ku daadsaday buu idhi dahab la xaquuqay budadii buu ku daadsaday isagoo dhanba waa birqahaya waa nooc kale waxyar markaan fadhinay yuu i waraysta way garta nasabkayga iyo magacayga adna waan gartino asaga yahay raashin baa la dalbay waaa la keenay wuu keenay buu i waxaana oo lagu wado weelal dahab iyo fidooyin farxal weelal fidooy lagu wado waxaan idhi hawshaan ilaahay baa reebay nabigana waa reebay sal alay wasalam aniga xeedho iyo waxaad isiisaan iyo fandhaal caadi ah iyo caag iyo wax noocaas ii raadiya wuxuu idhi waa sax nabigu waa reebay sal اllah alيه wasalam jabala ohan murtadkii baa odhanaya sal alيه laakiin wuxuu idhi qalbigaada nadiifi waxaad doontana wax ku cun waa caqiidatu nasaara u fiirsada wuxuu idhi qalbigaada nadiifi oo qalbi fiican ka dhig laakiin meeshaad ku fadhiisanaya waxaad wax ku cun waxaa lama fiiriyo caqiidada nasaarada qolyo soomaaliya baa qaba qolyaha inta badan yidhahda xadiidka inta dambe gooya in yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa ajsaadikum walaakin yanduru ilaa quluubikum attaqwa haahuna faqad maxay ka tegayaan waxay qarinayaan luqujubaadhayaan wa acmaalikum caqiidatu nasaara wey wuxuuhi meeshan okay ka dhig hee wixii ka dambeeya hore u soco war waxaa waxba kama jiraane wuxuuhi waxaada wada anigana waxay sii raashinkii waan wax ku cunay alaabtii baa la qaaday buui haddana alaab kale oo laleeyahay qadadaa lagu dejinaya kastarkiinni oo kale waxaanaad ka daba cuntaan muxuu ahaa ii sheeg raashiimaa iskaga dejisaan oo kaleo fara badan baa la keenay hawshii baan dhammaysanaybu wuxuu noo keenayba kooxo dhanoo hoballo oo heesaya heestay qaadayaan waa gabay uu tiriyey xasaan ibnu u tiriyey ninkan jabale ah filjaahiliya oo xoolo badanuu kaga soo qaatay intuu wafdiaan oogu tegey buu gabay dheer u tiriyey gabaygay bay qaadahayaan suu gabaygu u waday u qoslahaybu oo qosal dartiibuu la ooyey kii boqorkaae murtadka ah waxay kadib haddana ciidanka hoballa kalaa soo galay maxay sameeyeen haddana waxay qaadeen hees murugale oo uu la ooyey heestaa laftirkeeda gabay weeyu xasaan leeyahay ibnu taabidoo fil jaahiliya ninkan isagoo boodo oday adeerka u dhinto u mariyey gabayga hore ammaanta ah, waa gabay hadda koran jiray waxaa le waa waxaa weeye waa amdaxu beytin fi اlcarab xasaan ibnu taabid qolyahan reer aali kan boqorka uu ka dhashay buu ku ammaanay yuqshawna xata ma tahiru kilaabuhum laa yas'aluuna can الsawaadi اlmuqbili biidu اlwujuuhi kariimaة axsaabuhum shum اlunuufi min aطraas اlأwali gabay oo laami aha yay qaadahayaanoo kala goynayaanoo ku heesayaan xasan wuxuu leeya waa biid اlwujuuh niman weji quruxsan way reaalujab niman quruxsan bay ahaayeen kariimaة axsaabuhum nasabkooduna la yaqaano irangobeedna waa irangobeed shum اlunuuf waa niman sanka taaguura sanka udubkiisa ku socda isla weyn boqora'a iska badaa dadkani min aطiraas اlأwali buu waxaa waa maxay dadka hore ee gobta ahaabay dun ka soo jeedda wey buu ku ammaanahaya yuqshowna waa la martiyaa buu i xataa maa tahiru kilaabahum waa la martiyaa ummadaa isku eygooduna wahwah ma yidhaahdo muxuu ka wadaa waa kinaayo muxuu ka wadaa markay martidu kugu badato oo caawa lagu martiyo oo berri lagu martiyo oo barqinka la soo dhaco oo jilibka lagaa qaadi waayo eygaadu wahduu ka daaliba wuu iska fadhiisan wixii doona ha socdu wixii doonay socdo midka bakhaylka ee mar loo yimaado yaa eygu wuxuu ninkan cusub muxuu ahaa waah waah waah ninka cusub baa caadhisanaya laakiin marka lugta laga bixin waayo guduga muxuu wuxuu isleeyay ruuxan gulguule ruuxan daayimidna ma aqaanu wuxuu dhan un socotaanba maxay ta martida xarakawaaga xasaantiibuu ku gabiya wuxuu yuqshawna waa martiya waa la dabal xataa maa tahiru kilaabuhum hariirku waa maxay waa wahda eyga guuxiisa wey eygoodu ma gurxama buu ka daran buu laa yas'aluuna can isawaadi اlmuqbili madowga soo socda isma weydiiyaan waxa soo socda maxay ahaayeen yaa dhaha bakaylka ma dadbaa ma mid wax u wadaa ma martibaa bakaylku markuu marti soo socota tusbiga kale u wareegaa guriga kaleu ka hadli reerkiisa la dhaafuu rabaa waad garanaysa hawlahaas la weydiiyo dadkii soo mara waad garanaysa yuqshawna xataa maa tahirru kilaabuhum laa yasaluuna waxay dhahan waa amdaxu baytin fi اlcarab sakhaa'an wajuda xasaan baa tiriyey gabaygaasuu u tirinhayaa hawshu su u wado u wado u wado wuxuu ihi saxaabigii markuu nabiga aan sheegaba wuu ku salinhayaa nabigii murtadkaani hunguri baa iga galay buuri waxaa adiga salinhayee waadna soo inkaar qabee magacii jir maa iska islaantid ood soo noqotid wuxuu yidhi ma suuragelaysaa intaan idinka tago oon ridoobay haddana islaamka ma lagu soo laaban karaa haa buuri qolyo badan buu tiriyo intay ridoobeen soo laabtaa imika madiina ku noola qiimo badan oon waxbaan loo geysanin saas laba shardi baan kusoo noqon buu ku islaamhayo cumar gaadhsii shardiga koobaad cumar markaan soo noqdo waa inuu gabadhiisa ii meheriyo midda labaad sayidinaa cumar markuu dhinto waa inuu ii dardaarmo oo waraqad hadda uu qora inaan u madaxweyne noqon doono khaliifat اlmuslimiin saxaabigu wuxuu yidhi midda kooda u in gabadha cumar loo guuriyo go-aan baa masiibu gabadh cumaranaaba ku dhaaran karo wallahi waad bixinaysaan sidii romigu waan ugu dhaaranhayaa taa dhib malaha waad bixinaysaa laakiin tii kale waa damaanad qaadi waaye inuu noqonayo madaxweynaha muslimiinta bacda wafaati sayidina cumar taa waan ballan qaadi waaye buuri haddana waan sii joognay wuu sheekeeyey waxbaa la keena la cuncuno markaasuu i waraysta muslimiinta ka waran maantay ugu fiican yihiin maalinkaad ka soo tagtay saddex jibbaar maanta kaa wad badan yihiin wuu ka xanuunsaday buuri aligiisu beenbeen wey u nabiga ku salinaya waa lagu kaartaynaya cumar ka warran buui cumar maanta ugu qiimo badanya tiibna uu ka xanuunsaday buui hawsho dhan buu ka xanuunsaday wixoo dhan buu diidan yahay kadib buu gabay tiriyey isla fadhiga asagoo markuu gabayga xasaan dhammaaday oo wixii hoballadii waaberi meesha ka baxeen oo iska tageen kulligood yuu gabay tiriye uu ka qoomaynayo idan tiib wuxuu ihi tanasarat alshraafu min أjli latmatin ashraafta u jeedaan asagaa isku wada tanasarat اlashraafu min أjli latmatin wma kana fiiha low sabartu laha darar buuri haddaan u dulqaadan lahaa dhurbaax waxba kuma jirin midhaan u gaaloobo takanafanii minha lajaajun wanakhwatun wabictu laha alcayna الصaxiixaةa biاlcawar buuri فyا layta أmii lam tلidnii وlaytnii rajactu إlى الqول اladي qاaله cmar وyaa laytnii arca اlmahaada bqafratin wakuntu asiiran fii rabiicata aw mudar buui waxaa la calahaya oo runtii kibir baa la tegay xura ashraab waxay u gaalowday min ajli ladma wma kaana fiiha low sabartu laha darar buui haddaan iskaga dulqaadan laho intaan soo fadhiisto way xaquuqda baf isiiya aan dhihi lahaa inaan iska roolan lahaaba wax dhiba ma lahayn buui laakiin takanafanii minha takanafani waxaa i garbo galay oo balaayo u kiciyey buu idhi dood iyo muran iyo wanakhwatun kibir wabictu laha alcayna asaxiixata bilcawar buui markaasaan ariiqi wanaagsanaa ku iibsaday mid liita buui aduu ilfayow iyo il eberaan isku badashay buui fayaa layta ummii lam talidnii walaytanii rajactu ila alqowli aladii qaalahu cumar buu tolla ay hooyada maysay dhalinbo balaayadan ka bad dulmibu ku nool yahay laga dhigo halla waxay waxa waa degdeg reer faranji markaa soo dhiibto ibar bay kaa hooyada inaysan dhali lahayn baaba ii fiiclaan lahayd ama aan yeelo warkii sayidina cumar uu yidhi muxuu ahaa ordhioo dhib ma jiree ninka waa dhurbaxday ama cafis ka dalbo ama ha ku dhurbaxdo dullugii buu tilmaamaya wuxuu leey wayaa laytanii kuntu wayaa laytanii cafan arca almakhaada biqafratin hala riman meel ciddoo haysad iskaga raaco nin reemiyo carbeed iska noqdo yaa i dhaami lahayd waxaan maanta ku jira buui wa kuntu asiiran fii rabiicata aw mudar ama xataa aan noqdo nin maxbuus oo qowsaaroo geela la raacsado waxaanoo dhan arkaa inay khaldan tahay qisadii halkaa marka waan soo tegay buui intaanan tegin buui xasaimsaam ma nool yahay haabar waa nool yahay geel carrakawaah awr hadaayaad barafuunno wixii boqor bixin jiray buu u soo dhibay xasaan u gey buui xasaanoo midinaan soo imid buuhi sayidina cumar baan u warramay umar baa yidhi war cinkaar qabayscun baad yeeshaye markuu ku yidhi haddii shardi waxaan ku soo noqonayaa in gabadha cumar la ii mehersho xagganna la ii dardaarmay inaanu madaxweyne noqonayo labadu inaad u ballanqaadda ahayd buuhi maxaa yeelay gabadhu waa iga diyaarba culays ma laha muslimiin dhan bay u taqallaa middanna markuu islaamka soo galo muddo joogo wuxuu rabbi ku xukumay inuu eegi lahayn waaba intaasoo intuu diinta fahmo uusan mar damba dalbanin u ogaado baashu inay iska leeyiin dad khaasa oo ilaahay rasuulkiisu ay siiyeen idan waxaan go'aansaday camar bay waa inaad noqoto ood ku noqoto ninkii jabaala iyo qustantiiniya ku laabato oo labadii shardiya uu yeelayba uu sheegtayba aad soo feermayso intaana laabaninban hadayaadkii iyo geeli iyo awrti iyo wixii baan xasan la aaday buui xasanoo markaa indhabelo waa yeela markaan u soo dhowaaday wuxuu idhi buui ka yimid ree aali jafnoo ii soo dhowaaday wuba uriyeyba barfuunkoodi waxooda dhami kar wuxuu ihi waxaad waddaa hadaayaad ka yimid soo ma jafno oo garatay buui inaan wax wado caraftoodii iyo barfuunkoodii baan dareemahayaa xoolo badan baad kolle ii wadaaye imise wey xoolaha ku ogaata barfuunka gartay wuxuu hi hadda kahor baan filjahli intaan u tegey baan ammaanay buu ammaan abyaadi buu tiriyey kuwii geerida ahay iyo kuwii ammaanta ahaaba yuu qayb ka tiriyey maalinka aan saa u ammaanay wuxuu ku dhaartay buu ihi intuu nool yahay hadduu arko ruux xasaan yaqaanoo u socda meeluu xasaan joogo inuu hadiya ugu soo dhiibay wuxuu ihi wahwa kariimun min casabatin kiraam buu hi isagu waa gob tolkiina gobbay ahaayeen ballantii waaqada ma jebinhaye xoolaha iska keento geeli waxoo dhan baan ku wareejiyey fariinta dambaan qaaday waxaan ku laabtay buu qustantiniya saadaan magaalada maalinka u galay wuu ku noolaa yaa dadkii oo qabri ka soo dareeray oo oo janaasa ka yid baan la kulmay buui la yidhi qabrigii jabalaan ka soo dareennay mulaiham alhasaani waxaan ogaadayba marka maalinkaas in qadaa'ullahi waqadar oogu dhacay ashaqaa oo khayrba ilaahay uusan la doonin maxalushaahidku waa maxay kibirku iyo cadhadu maxay keenaan mararka qaarkood gaalnimo iyo kufri kibirku wuxuu keenaa cadam اlinqiyaad inaad hogaansami weydo awaamirta iyo axkaamta rabbiga aad u hogaansami weydo xasadna muxuu keenaa inaad naseexda aqbali weydo xagganna aad dhiibi weydo xasadku waa sidaa alxasad muxuu keenaa naseexada iyo daacadnimada lagugu sheegay warka wanaagsan ee lagugu khayr miray ma yeeshid aduguna dadka si daacad ugu naseexayn maysid xaasid baa tahay yuusa khayr ka faa'idin baad leedahay muxuu keenaa adab adab wuxuu keenaa cadam اlcadli buu keenaa cadho waxay keentaa insaaf la'aan cadaalad daro bay keentaa iyo jawr shaawara maxay keentaa cadam اlcibaada cadam tafaruqi lilcibaaday keentaa arkaan اlkufri sidaasaa loo yidhi xadiidka marka macnahaasa ku jira aad baashaa la iskaga ilaaliyo cadhada asbaabta keentana laga fogaado hadday timaadana yaan la hirgelinin an abi hurata radi allahu tacaala can qaala rasul la sl l slm maa yazaalu lbalaau balaayada masaa'ibku ka zuuli maayaan bilmumini wlmumina ruuxa muslimka ee muminka ee labka iyo midda dhadigba nafsi naftiisa inay balaayadu asiibayso naftiisa wawaladi ubadkiisii wa maalihi xoolihiisi iyo hantidiisi yalqa allaha tacaala ilaa u addoonku la kulmay wma calayhi khaia soon wax dembi ah marka u qorayn inaga soo maray masaa'ibtu ilah wuxuu kaaga dhaafaya oo kaaga dhaqaya oo kaaga tirtiraya dunuubtii kuu qorayd baa lagaaga tir haddaad sabirtana ajir dheerada lagaa siinaya calaa khilaafi masr waa inaga soo maray idan balaayadii idinku aad mooyeysaa inay balaayo tahay min xay alxaqiiqa balaaya maaha xagga xaqiiqa ahaane waa nicmo inaga soo maray muxuu ihi sufyaan athawri laysa bifaqiihin man lam yacud albala'a nicmatan warakhaa'a niqma aw musiiba idan ha ku dhibto adduunka laxawaa yarka aakhare waxu isu bedelayaa khayr iyo wanaag dulqaadkaasaa la iska rabaa rawahu tirmidi baa xadiidka wariyey wa qaala xadiiun xasanun saxiix siduu sheegay wey imaamku xadiid horay daba taagan tahay idan muxuu imaamku ka rabaa u arkaa wuxuu u arkaa xadiidkan baabusabri baabu sabri buu soo geliyey laakiin baabu sabri kuma caddo ma yazaalu اlbalaaء bاlmumini wاlmuminati fii nafsi wawaladi wamaalihi xata yalqa allah wma calayhi khai'a wuxuu noogu caddayn sabrigu ama wuxuu maraya imaamku rayigii ahaa ra'yigii ahaa buu marayaa mulaqa fidno dhib walboo kugu dhaca iyo musiib walboo kugu timaada dembigana waa lagu dhaafi ajirna waa lagaaga qori hadduu nawiga aaminsan yahay unba xadiidku xujo u noqonaya baabka hadduusan taa aaminsanayn xadiidku wuxuu untusaya keliya in masaa'ibtu ay tahay jazaa man yacmal suuan yujza bihi oo kafaaro ay tahay oo dunuubta lagu dhaafayo amaa haddii aad u shardida awaabka loo shardinayo kuma jiro xadiidku kuma jiro idan khati'a in lagaa oo lagaa tiri taana ku filan wuquucu lmusiibati bika mujaradan mubaasharatan musiibada kugu timaada ayaa ku filan dembigaada in lagu tiro ama sabr ama ha sabri haddaad sabarto maxaad helaysaa ajir macnaha inaad fahanteen bal maraya ishkaalka yani aan tilmaamayo marka ra'yiga nawowi baa u baahan dib loo taxqiijiyo wa can ibni cabbaasin radi allahu tacaala canhu qaal qadima cuyayna ibnu xisni alfazaari waa inagii soo marray ayaa soo galay oo madiinuu yimid weeye fa nazla wuxuu ku soo degay cala bni akhiihi alxuri bni qays nin walaalkii dhalo oo adeer u yahay oo xur ibni qays lo odhan jiray ku soo degay wa kaana xur ibni qays wuxuu ahaa min annafari aladiina yudnihim cumaru kooxda iyo jamaacada cumar uu soo dhoweeyo ee uu la tashado ee uu la fadhiistaee xogogaalka abu ahaa ama ka agdhow wa kaana ylxur bnu qays min annafari ay min aljamaca buu ka tirsanaa aladiina kuwaasu yudnihim cumaru cumar uu soo dhoweey ilaa majaalisihi iyo meeluhu fadhiya la tashigiisa wa kaana alquraa'u nimanka qur-aanka ku dhaqmana waxay ahaayeen asxaaba majlisi cumara cumar fadhigiisa ragga ahalka u ah ee fadhiya hadduu talinayo hadduu go'aan dhiibayo la taliyay ahaayeen maxaa yeelay culammadii fuqadu lala loona soo dhaweeye maamulkaada daris laga dhigto xigaaliya gacal aad ka dhigataa lagu badbaadaa mar walbo ninka boqorka ama mas iska fogeeyo ahlu khayrka iyo culummada kii fasahaada wey waa kii fasahaada iyo wa mushaawaratihi qolyaha ama la tashigiisay ahaayeen majlisa cumara wa mushaawarati qolyaha la tashigiisa ama la fadhigiisa ayay ahaayeen kuhuulan garmadow noqdeenah kaanuu awshubaama dhallinyaro muluq ah noqdeen dhallinyaro aan gar lahayn marka aan xaad u soo bixin ama ha noqdeen ama niman duqayoo garmadow ha noqdeenoo waaweyne marba ninku hadduu xaamil likitaab illah yahay caamil faqiih bihi cumar waa soo dhowayn jiray maxaa yeelay waa in la karaameeyo axadka mudan karaamada waadna ka faa'iidaysa faqaala cuyaynatu libni akhiihi cuyayna bni xisni alfasaari wuxuu yidhi wiilku adeerka wuxuu ku yidhi ya bna akhi adeer laka wajhun magac baad ku ahaaday bui weji baad ku leeda iyo magac cinda alamiir amiirkan agtiisa cumar buu ku jeeda fastadin li calayh idan iyo weydii inaan u galoon la hadlaan rabaaye idan iyo weydii fasta'dana idan buu u soo qaaday faadina lahu cumar idan buu u weydiiyey cafwan idan buu u dalbay faadina lahu cumar cumar baa ka yeelao ii keemro odayg falamma dakhala cuyayne markuu cumar u soo galay qaala wuxuu yidhi oo ka bilaabay hiya bna alkhaaab bal qorshoxumadiisa eeg adugu hiya bna alkhaaab hiyda waa inagu waa naqana waa eray cadha ku soo baxa badada markaad rabto inaad ruuxaan jabto ama aad waxaad diidan tahay waa kalimatu tahdiid waa goodin Ah, isha laga hanjaba oo afka laga hanjaba faraha laga hanjaba madaa marna waxay tegaysaa codka laga guuxaa sidii libaaxaad u guuxaysaa waa guux wax ku canaananhayo hiya bna alkhaaab ina khaaaba wallee waxaan kuu qabadaad og tahay buu leeyahay hadda amiirulmuminiin ma ma sheegayo kunyadiisa kuma xurmaynayo muxuu ka bilaabay ya bna alkhaaab oday gaal ah oo gaalnimo ku dhintay buu dabada lagu xidhay ku xumayn wey waa xanaaqsanya odaygu muxuu raadinayaa dhowrka neefoo nabigu siin jiray ayuu raadinaya ee nabigu kusoo dumaayay oo inaga soo mara habendhiba isagoo boqol hadna siiyey fa wallaahi allaan ku dhaartay wuxuu ihi wuxuu dabadhigaaba ka daranba ilaahay baan ku dhaartay maa tucطinaa nama siisid aljasli xoolo badan nama siisid wax weyn nama siisid buu waxaa dhiman ha noolaan ah oo nafku celin ah oo dhiig joojinaad nagu turtuurtaa wuxuu nabigu noo qaadi jiray aw haddaa laga xoolo badan yahay oo laga badan yahay ayb wallaahi maa tucطinaa nama siisid aljazla ay alcaطاء alkaiir xoolo badan nama siisid wax weyn nama siisid tanaa ka sii daran walaa taxkumu fiina naguma xukuntid buui bilcadli garsoor iyo cadaaladna naguma dhaqdid jawr iyo exad nagu dhaqdaa faadiba cumaru cumaroo taa la yidhaah de waa xirkuu tagay cumar waa cadhooday xataa hama ilaa uu damaaciyey an yuuqica bihi inuu cuquuba ku rido ninka u gacan qaado oo u garaaco faqaal lahu wiilkii adeerka loo ahaaye ninka caalimkaabaa arkay odaygu inay ka halowday cumarna uu kullaaday duqayda kala badbaadi buu is yidhi faqaala lahu lxur bn qays ba wuxuu ku uhi yaa amiira almu'miniin muminiinta amiirkoodiiow ina allaha tacaala qaala linabiyihi ilaahay nebigiis wuxuu ku yidhi khud ilcafwa cafiska qaado oo cidda ku xumaysa kugu xadgudubta iska cafi wamur far aadamaha bilcurfi wanaagga iyo samaha far wa acrid ka can iljaahiliina dadka waxmagaratada ah aljaahilun huna waa maxgarato kuwa dhaqanka xun aljahlu huna waa aljahlu jahliga camaliga ahaa weeye qolyaha jufaadi ee qalbiga adaga dhaqan qalafsanee ayaa la eedaa kullu man casa allah cinda ahlicilm fahuwa jaahilun ay jahla cilmin aw camalin shayga aad taqaanaad adan ku dhaqmaynin jaahil baa tahay cinda salaf saalix qur-aankuna waa tilmaamay oo waa caddeey hawsha ayadaa ayaddaasu akhriyey saxaabigii waxaa la yidhaa inay tahay waa ajmacu aayatin limakaarim اlakhlaaq aayadda qur-aanka ugu ururin badan weeye gobannimo meeshay ku timaadaba khud ilcafwa waamir bilcurfi wacrid can iljaahili waaba intaaba dadka cafi wanaaggana far dulqaado maxaa dhiman wax dhiman maba jiro ka jeedso wuxuu idhi ninkii xur qays wa ina haada odaygan adeerka ayna odayga adeerkana min aljaahiliina kuwii lagu yidhi waa can jaahiliina yuu kowka yahay waaba arkataad wallahi allaan ku dhaartay buu ninkii xadiidka waranayay ibn cabbaas ahaa maa jaawazaha cumaru cumar muusan tallaabin aayaddaas xiina talaaha markuu akhriyey xur ibnu qays aayadda markuu akhriyey waa istaagay wa kaana cumar waqaafan cinda kitaab اllahi tacaala cumarna waa ag joogsan jiray in badan ilaahay xukumkiisa allaa yidhi rasuulkasidii laga raba wey anigu diinta ma aqaaneen waxayse ila tahay diinta kuma dhaqan laakiin dhaqanku wuxuua garab uradka shareecada waa khatar allaa yidhi ha laga diin la'aan wey rasuulkii baa yidhi maya laakiin hadda cid diinku dhaqasha ma jire innagu xeer haddaan iska samaysano aadamaha raacna maxaa dhiba ku jaban ml soo ma garanaysaa warkoodii fawallaahi maa jawaza cumaru xiina talaha wa kaana waxaa waqaafan mid aad iyo aad ugu joogsada ogana joogsada nahyiga kuna joogsada amarka ilaahay cinda kitaab اllahi tacaala idan khatar wey khatar hawsha iyada ah khatar wey idan cumar halkaasuu maraya aayad baa la sheegay isagoo lagu xadgudbay wuu dhaqaaqi waaye war ma anaan cadaalad ummadda ku maamulin oo wax weyn idan siinin war madaasaa u hadlahayo oo weliba ku dhaaran xidha dila garaaca alkhilaafatdhaqanka saasa lagu yaqaana dariiqat rasuul weeye kuwii ka dambeeyey xataa dhaamay kuwa adduunka maanta jooga waxaa dhicti mararka qaarkood inay damcaan inay kugu dilaan riyo ay ku riyoodeen riyo imaamkii qaadiga la odhan jiray shariik bn cabdillahi naqci alqaadi yaa qolyihii reer bani cabaas ninkii u fiicnaa aduuse ninkii labaadba ahayn ninkii koowaad ba ahayn baan u jeedaa ninka almahdi loodhan jiraye urbu asaasay gooni ah oo la dagaalama zanaadiqada iyo ahlbidca gaabiya nin aad u qiimo badan baa marka loo fiiriyo qolyihii kale kuwan marka loo fiirin hadda wuxuu noqonayaaba salafi bala ka dhacday buu noqonaya habeen buu riyooday wuxuu ku riyooday shariik ibn cabdillaahi naqi alqaadi oo qaadigii magaalada ah oo markuu u soo galayo aan si fiican u salaamaynin dadka u qoslay u marxabaynna aan ku jirin indhahaas daba dhigahaya riyadii baa aroortii orday mahdi alcabaasi nin riyooyinka cabiruu u tegey wuxuu ninka miy saas riyo saas u dhacda ninka inuu ku jecel yaho amiirnimo kaa aaminsan yahayna wuu muujisanayaa halkana uu kaa necab yahay riyadii buu qaatay seefii wuxuu diyaarsaday iyo salli uu wadaadka ku gowraco oo nidci la yidhaahdo waxay aaminsan carabtu ruuxa dhiiggiisu hadduu ku daato dhulka uu taabto boqortooyadaa dumaysa oo dumaysa aaminsan wadaadda markay laynayaan dhiiggoodu maysan ogoleen dhulka inuu taabto salli weyn iyo bac weyn baa la keeni oo lagu gowra dhiiggeeda lafada meelkaa lagugu tuuraya bal inkaarbalaayada ay qabaan shariif bin abdullahi nakhayl qaadi oo soo xukun soo dhammay amin galab soo salaamay khaliifku u yimid wuxuu ihi assalaamu calayka ya amiir almuminiin shib buu bilaabay maxaa assalaamu calayka ya amiir almuminiin laa salaama laka walaa calayka buuri calaya binadci wasayf seeftiina ii keena salligii lagu gowric jiray mucaaradka dowladdana ii keena buui war maxaa jirad ugu dilaysaa anaa og bu waxaan kugu dilahayo wuxuu hi yaa amiira almu'miniin kuma bannaano inaad idisho ilaa aad ii sheegto dembigaad igu dilayso anugu aan ogaado maya wuxuu hi alay war ha qamaamine shariin nin aad u geesi u ahaa aad u calo adag buu ahaa ninkii yidhi waa abu xaniife iyo maxaa xasan shiibaani markhaatidooda la qaban maayo waa murji'at ulfuqaha markhaati ma galaan nin kaftama ma ahayn hora degdegine wuxuu yidhi intaad warka iska dayso anugu geeri laguma cabsiiyey waxaad igu dul ii sheeg wuxuu yidhi habeen horaan riyooday balu fiirso boqorka habeen hore ayaan riyooday mucabirkii riyooyinka cabiri jiraan u tegey wuxuu ii sheegay inaad daacadii ahay wuu qoslay khajariy cabdullahi bn qaci wuu qoslay wuxuu yidhi waxaad doonaysaa inaad dhiiggay ku bannaysata riyo adqaafu axlaam war calayha ordina wax kalaa jira ii sheeg wax kale maya waan riyoom ow hebel baana riyada fasiray qoortaada iyo garbaadu maanta ishayn mahayaa markuu arkay inuu weeraersan yahy wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin ru'yadaadu ma aha buu idhi ru'yatu khaliil illaahi ibraahim mucabirkaaduna ma aha ka yuusuf asidiiq ragnimada u fiirso riyadaadu ma aha buu ru'ya alambiyaa ma aha oo nabiyulahi ibraahim ma tihid oo odhanaya nabi ciise ku odhanaya nabi ismaaciil ku odhanaya waxaan ku riyooday annii adbaxuka fandur maadaa tara ma tihid buuri waxaa mahdi ina ina jacfar miyuu horta mise ina buu ahaa ina haaruun buu ahaa ina haaruunoo sakarada ta la yaqaano wadaadka u tagtay indhahaas daba dhigana ma aha buuhi nabiyulaahi yuusuf ayuha sidiiqu aftina ma aha ruyadaadn ruyada nebi ibraahim ma aha mucabirka wax cabira ee shaydaanka ahna ma aha nebi yuusuf ma aha warka xagga gee markaasuu dib u fiiri waa runtii ogow waryaa aniguna ibraahim ma ihi hee wax iima dhoodheeyeyna nebi yuusuf ma aha seeftii buu iska daaya iska daaya dadkiis cabsanayo dhan wadaadku soo baxay bay ka soo dabayaaceen sheekhu khayr allah ku dad badan buu sidaa ku laayay waad naga qabatay maanta anugu wuxuu idhi asaga lama yaabani idinkaa idinla yaabana inta aniga la hayst maxaad u hadli weydeen ya waa imtixaan wey cumarna halkaasuu taaganya nin saa ugu xadgudbay oo waxaan bini aadam weligii ku dhihin ku yidhi buu iskaga dulqaatay khud ilcaf aayad loo sheega keliya kanna wuxuu rabaa cantarabaqash iyo riya waxaa loo dhan shaydaan ku ciyaarahay inuu muslimiintii culammadii ku laayo dhaqankooda baa saa iska boqorro waa taqaana ninka ilaahay ilaaliya mooye rawahu buhaari buhari ba xadidkan wariyey wa can ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu miyaan dhammayn karaa baabka aan dareeriya dhowrka xadiis ii dhiman wa can ibni mascuudin radi allahu tacaala canhu ana rasul sal ly slam qaal innahaa qise'e eh, satakuunu waxaa ahaan doonta bacdii aniga gadaashay muslimiinay aaratun eexasho aaratun eexasho usratunna waa la akhriya waa isku macno ama taxriiki ama reeg intaad guddo hamsada waa isku mid alura aw alar sheekha fasiri doone waa alikhtisaasu bixadin dunyawiyin khulaasadeedu ee xasha iman doonta waa alikhtisaasu bixadin dunyawiyin in lagaala gooni noqdo oo lagaa qadiyo oo lagaala lex jeclaabo wa dheef adduunya wey maaha hawl diineed wax laga hadlaayo inahaa satakunu nabiga caadil buu ahaa ilaahay baa soo diray nebi raxiim uu ahaa nin walba maslaxada adinatay keenaysa wax ku siin jiray ee xashana ma jirin inahaa satakunu bacdii aaratun ee xasha iman doonta xoolaha laga kala eexdoo nin walba u gooni wax u kaxaysto iyo wa umuuran arrimo tunkiruna aad qoonsan doontaan tan dambe waa arrimo diineed waa arrimo diineedood qoonsan ruuxa muslimka waxa lagu yaqaan inuu qoonsado diido oo ka canaaqo wixii diinta meel dhac ku ah Ah. aalu waxay dhh ya rasuul allah ansaar bu hadalka u dhacaya muslimiinto waa khuseeya rasuulka ila famaa tamuruna maxaad nafaraysaa qaala subanu wuxuu idhi tu'adduuna waxaad gudanaysaan alxaqa aladii calaykum xaqi rabbi idin saaree ku aadanaa boqorradii umarada inaad adeecdaan ood maqashaan oo sakadii idin saara aad u dhiibtaan wixii xoolo idinku waajibe ee boqor loo dhiibtaan ama lagu wareejiyo idinku xuquuqdii idin saareed gudbiya wtasaluuna allah alla waxaad weydiisanaysaan aladii xaqi lakum idinku aad lahaydeen baad weydiisanaysaan laba macnay culimmadu ku fasireen waxaad weydiisanaysaan ilahay inuu idin siiyo dowlad daacada oo insaaf iyo cadli ku dhaqanta oo xaqiinna idin siisa waxaad kaloo weydiisanaysaan haddii ilaahay dowladdaa uu idan siinin cafwan ayaga inuu ka dhigo kuwan jawarada rabbi inuu xaqa fahansiiyo ahlu ama hadduusan ka dhigayni uu idinka bedelo wax ka khirma u keeno ilaah dowladdana dhaafin baan inagu dhahaynaa dhiibamayno mid ka khayr badanoo islaan lowkeen kadibna kii hore ka daran baa imanaya aafo wey idan saasaad yeelaysaan muttafaqun calayh walaharatu alinfiraadu bishay waa in shayga lala gooni noqdo yaa lagala gooni noqonaya caman lahu fiihi xaqun ruux xaq u lahaa baa lagala gooni noqonaya ansaar way qabsatay fawaqaca kama ahbara calaysa wa hada min mucjizaatihi ansaar buu hadalku u dhacaayay maalinu xoolo qaybiye buu nabigu intaa u sheegay wuxuu idhi hadda anugu xidhiso idima siinaya haa horta maamulka iyo dowladda cidaan idinkahayn baa qaban doonto qoraysh baa qaban doonto qoraysh markay qabatana eexa badan iyo waxaydan arki jirin oo fara badan baad arki doontaan dulqaatoo sabra xaqiina idinku gudbiya wixii idinkiinina ilaah weyddiista bimacnaa dheef adduunyo oo lagaala leexday dowladdina ha ogu bixina waxaa weeye diintana ku duminina ummaddana ku baabi'inina wey hawsha laga hadlaya waxaa weye waa alxad adunyawi macnaha marku jiro maxay waa asabru siduu cumar u sabray u sabra wey hawshu sabar baa meesha ku jiray ninka awoodi kara waa kuma intii intii loo diida wuxuu mudnaa xaq u lahaa intii loo diido asagu kiisi lagu lahaa inuu bixiyo ninkii shan ku saara toban la saaraa wey hawshu ninkii diidahee sinaantaada sarrayntiisaa la diidaa somaali waa taqaanaa kala argos wxood sidaduba dhaqankaasi ku dhisanta hawsheen nabig wuxuu leeyahay wixii lagu yeeshay dhiiba oo bixiya kiina ilaahi subxana wa tacala ka barya yaan dowladda la dumin arrimaha diineed ee iman doona dhibka ah nabigu jawaab buu ka baxay xadidka umusalama kii cawf faman kariha faqad bari waman ankara faqad salim walaakin maradee waa taabic ugu gebagabeeyey ama arrimaha diimeed ninkii inkiree soo istaaga afka la baxa carabka la baxa af iyo adin ka hadla faqad salima ninka aan carab iyo af iyo adin waxba kaga qaban karin munkaraadkana qalbiga inuu ka naco faqad bari'a faman kariha qalban faqad bari'a macsiya dembiga bannaanku ka yahay waman ankara biاlficli wاlqowli wاljawaarixi faqad salima laakiin aafaya haysataa walaakin man radiya qalban wa taabaca ficlan waa isku mid nin walba markuu xumaanta ruuxa ku raaca ikhtiyaaran faqad radya bihi iskuma xidhno arida alqalbi waa dembi gooni ah ficil jawaarixna waa maxay waa dembi gooni ah iskuma xidhno siduu nabiga u kala qaaday faman kariha faqad bari'a waman ankara faqad salima walaakin man radya wataabica arrimihii diinadna saasuu ogala taliyay tii adduunyana tu'adduuna alxaq aladii calaykum wataslu allah aladii lakum nabigu qawaaciddaas ummadda kaga tagay ku badbaadeen wacan abi yaxya usayd bn xudayr alansaari ana rajula min alansaar waxay leeyihiin culammadu mubhamaad rajulku waa usayd qudhigiisa wey isagaa istarbeebaya oo tajriid isku samaynaya ana rajula min alansaar oo usayd bn xudayr qudhigiisaa ayaa qaala yaa rasuul rasuulka ilaahayow alaa tastacmilunii maad shaqo ii dhiibto caamil iga dhigta caamilu sadaqa wacaamilu baladin aw amiir alaa tajcalunii caamilan laka ay amiiran kama stacmalta fulanan sidaad hebel ba oga dhigtay caamilo waa camr bnu uu qarinaya saxaabigu waa sayidina camr bnu caas lanno dadkii waadanba soo islaami u ahaa inuu maamuuso mar ciidan u dhiib baxrayn ooga dhig amiir ayuu maslixuu nabigu u arkaya howlo badanna waa xaqiijiyey uusay ibnu xudayr waa min alqudamaa weeye waana ogaansida ansaareed nabiguna wax shaqo ooma dhiibin markuu nabi allow hawshaanay bal dib u fiiriyo shaqa bal ii raaraadi wuxuuna ku halqabsaday camr bn caas faqaal wuxuu yidhi innakum ansaaray warkaas soo gaabi anugu haddanaabad ila jooge waxaad shaqa uga baahantaen meesha ugaas baataanaadna ila joogtaaye innakum satalqawna bacdii aniga gadaasha waxaad la kulmi doontaan aaratan eexasho ladinkala eexdo xaqiinni oo laydin siin waayo adduunka waxaa ka taagan weeye khayraadkii muslimiinta iyo amwaashadoo dhan kuray baa iskaga tuman wuxuu doona samayn oo meelaha la badbooda oo faremiro lagu dhejiyo derbi oo islaan gaala leedahay ka bixinaya an boqoloo malyan ina rijaala fi maali illaahi falahum الnaar xoolaha ay ku ciyaarta hal dowladoo muslimiinta ka mida bay deeqdaa hal ruuxoo faqiir adduunka lagu marba muslima zakadiinna haddaad nadaamisanoo dowlad islamiga loo helo nin faqiira idinku jiri maayo wax baa lagu ciyaari kiini ataa zak bixin la muxuu samayn iska joogi iska joogi wixii qaaraan sanadku bixiy buug kasoo fir marka dambe buugiibu baari qaaraanka hebel aw xasaan baa labaa dhow shan kun iga qaaday wad eede hebla laba kun maalin waa anigu diray wadaadkii maalin inaa caddaynaya laba kun baan siiyey wad marka zakada la gaadho fayl dhalo wuxuu soo saarayaa qaraamadii uu bixiyey koobkishaa uu subay kulli wuu xisaabsanaya zakada bixin maayo hadhow bay xoolihii istooganhayaanoo baashii ay ay qalinka u rogmay kaasoo calacalio jiraal baa jira oog waxaa dhacay bangaraaf baa dhacay adaaba isbaabiinhaye sadaqada ismail bixis iyo zakada war qaraabo xidhiidhiska iyo sadaqada iyo sayatu raximku waa kala duwanya iyo zakadu alaabtan iga turay ugu tirtaa ummaddaha laga daayo ummaddaha laga daayo inakum idinku satalqowna bacdi waxaad la kulmi doontaan aaratan eexasho adduunyada iyo shaniimihii lala eexdo oo nin aan lahayn uu keligii isku rigto oo sadkaadi iyo sadkii kaleba uu isku darsado xaggana uu isla quman yahay kuguna dil haddaad hadasho fasbiruu hada maxal bayt اlqasiid fasbiruu dulqaata ansaaray xataa talqawni cala alxawd ilaa xawdka ad igula kulantaan oo halkaa idinka waraabsho dulqaata ansaar way fuliyeen tirmidana ku maray iyo cind axmed yaad ku arkaysaan nabigu intu maalinba intab xoolo siiyen ansaar bay dheheen nabi khayr allah ku siiyo xoolahan waxaan wax naga badan baad siisay aakhiradum allah ku barkay markaasuna wa antum jazaakum allahu khayran inakum la acifatun suburun ansaare waxaad tihiin buu niman hee dhowrsan afgaaban xalaal miidada is-ilaaliya reerahun guryi reerajidin aan ahayn acifatun suburun cinda alliqaa وفي رواية إنكم تقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع nabig wuxu uhi markii jidiin la qaybinna ansaar waa la waaya lama arko duurka iska gelaayaan markay xaalad xuntumaadee dareen iyo dagaal iyo culays muslimiinta yimaadana way soo bataan gobinimo wataas ansaar ma aha waxaan idinkaas sheeganaysaan bilaashkaa ma aha inakum taqiluuna innagu hawsheenna waa maxay inakum takuruuna cinda aطamac wataqiluuna ind اlfazc warkeennu xaqiiqda waa sida hebel meesha ma ku jiraa ree hebel baa socotay ree hebel wax kaloo meesha ma yaallaba wa usayd bnu xudayrin bidami اlhamzati wa xudayr usayd baa dhihi way xudayrna waa bixaa'in muhmalatin madmuumatin wadaadin mucjamatin maftuuxatin wallahu aclam wa can abi ibraahim cabdillahi bn abi awfa ana rasul a sal slam fii bacdi ayaamihi nabiga maalmihiisii qaybo ka mida allatii maalmahaasoo ayaamkuna waa almacaarig macaarigta ayaamulcarab waa maalihii maalmihii ay waxyaabaha waaweyn dhaceen ee la sheego ama dagaallo ama xaajo ayay ayaam carabtu yidhah intooda asalkooda ayaa la yidhahda cinda alcarab hadda laakiin daahirka iskaga soco anna rasul sal l slam fii bacdi ayaami maalmihiisii barhkood allatii maalmahaasoo laqiya fiiha alcaduwa mushrikiin uu la kulmay intadarag waa kortay nabigu waa sugay dagaalkii ma bilaabinoo ma gaacinin xataa idaa maalat الshamsu qoraxdu markay ka wacatay bartamaha cirka qaama fiihi muslimiintu dhex istaagay faqaala wuxuu uhi suubanu calayh الsalaat wasalaam yaa ayuha الnaas dadow laa tatamanaw liqaa'a alcaduwi gaalada la kulankeeda iyo dagaalkeeda yaan la tamaniyin allow saamay noqoto allow maanta gaalmaad ila kulmis xabaddu may bilaabato joojiya hawshaas was'al allaha alcaafiya badqabid ilaahay weydiista alcaafiya min alkufri wاlshirki wاlnifaaqi wاljubni wاlhalaci wey ilahay inuu qalbigaada kuu dejiyo dhiiranaan ku siiyo iimaan kugu irsaaqo ilahay weydiista alcaafiya min jamiic اlamraad xanuunahoo dhanba xanuunkaa waxaa ugu daran de xanuunka ugu xun midka diineed baa ugu daran midka diineed sharu maa fii rajulin jubnun khaalicun wa shuxun haalic bu nab sal slam nin nin raga wuxuu ku tilmaanada waxa oogu xun ee fulaynimo xaddhaaf ihiyo bakhaylnimo xaddhaafa ah iyaduna labadaas ashajaacatu wasakha baa la doonaya was'lu اllaha alcaafiya min alamraad faidaa laqiitumu gaar haddaad la kulantaan oo rabbi aad kulantaan oo idin kulmiyo fasbiruu dulqaadan ragga waa kii adkaysteen waa ninka adkaysta waxay dhaheen soomaali hadalkaad hortinahe aqalka hortiina ood baa lagtaa afiifba ama adkaysi dambe yeelo ama afiif hore yeelna way dhahaan nabigu ka hadlaya afiif wey laa tatamanow hadhiha baasha raadin dadka allow maad maanta keentid madaxaan geliya waaka iska bood soo mushkilad ma aha warooma haysid warooma hawshaa ka baxa iska asturow shib iska dheh markay ku qabsatana raganimo muuji ilaha isku xidh waxaan waa alqada walqadar wey naftu marun bay baxaysa waan gabaday way igu dhici lahayd ka baxa waxaa weeye qadar bay ku socotaa baashu nin walba magaciisay ku socotaa ayb fasbiruu dulqaatoo gegsada waclam waxaad ogaataan ana aljannata jannadu taxta dilaali suyuuf seefaha hooskooday ka hoosaysaa bimacnaa seef lagugu qabto oo ku dishood ku shahiiday ayaa janna aad ku gelaysaa wey barti lagu dhigay baa ilahay jannada kaa gelinaya adoo naftu kaa dareerin baa xoroocintaa lagu tusahaya iyo maqaamkaada ثم قال nabigu wuxu عليه salaatu wasalaam allahu منزل alkitaab allah kitaabka soo dejiyeyo wa mujri asaxaab daruuraha socodsiiyee wadee maamulow wahaazim alaxzaab gaashaanbuurta allaha jabiyo gaaloo dhan ihzima allow jabi wansurnaa calayhim nogana gargaar متفق caleh wbillahi towfiiq